bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquul xaafid raximah llahu tacaala wacan طalxata bni musarifin can abiihi can jadihi radia allahu canh qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuula اllahi sal ly waslam oo yafsilu kala qaadaya ama kala saaraya bayna almadmadati waalistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga dhexdooda isagoo kala qaadaya oo biyaha soo qaadidooda ku kala qaadaya ama ku kala saaraya oo mid walba biyo cusub usoo qaadaya madmada luqluqashadana biyo cusub buu usoo qaadaya bal istinshaaq sandaarsigana biyo cusub uu usoo qaaday ahraja waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran sanadku waa aciif xadiikuna waa aciif lanna sanadka xadiidku wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo lays ibn abi sulaym caanu la yaqaano waana daciif cinda aljumhuur taas waa cilad oo dacfiga ley xadiiku daciifuu leeyahay waxaa kale dhinac kale culimmada qaarkood ka mulaxadayeen ama xadiidka ka bushiyeen silsilatan طalxatu bnu musarif can abiihi can jaddihi iyadana waxaa inkiray yaxya ibnu maciin waxaan dhihi laha yaxya ibnu maciin iyo sufyaan ibnu cuyeyna oo waxay yidhaahdeen طلxa bn mصrف can abiihi can jadihi esh bay dheh yani silsilada noocaasi wax la garanaya maaha uma طalxaة bn muصarif jadkiisoo awowgii ah oo ninka leh ah rasuulkaan arkay saxaabinimadiisa waa la isku khilaafsanya hadday saxaabinimadiisa sugnaan weydana waa dacfi kale sidaas daraaddeed baa imaam nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi ittafaqa alculamaau calaa dacfihi culimmadu waxay isku waafaqeen xadiidkani inuu daciif yahy sidaasayna culimmadu wada mareenoo muxadisiinta agtooda xadiidkani ma sugna ayib qaar baa waxay leeyihiin xadiidka waxaa u markhaati kacaya xadiid ibnu sakan uu soo saaray fii sixaaxihi can caliyin wacuhmaan anahuma afradaa almadmadata wاlstinshaaq sandaarsiga iyo luqluqashaday mid walba biyo gooniya u qaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen haakada ra'aynaa rasuula اlahi sl lay waslam tawada'a sidaasaan ku aragnay nebiga oo u weyse qaadanaya sal lay waslam ibnu mulaqin baa sheegay oo ibnu sakan ka soo guuriyey laakiin ariiquma fayooba sheekh basaam fii sharxihi oo buluqa uu sharxay wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxi lakin xadiidka sugna xataa kaa ibnu sakan ma sugna ba leeyahy ariiqiisa macna waana saa ay muxadisiintu isugu raaceenoo xadiidku xadiid sugan maaha sanadkanna waa daciif shaahidkiisa marka la fiiriyuna ma sugna wabitaali xadiidku yani waxa weye xadiid sugan maaha waxaa kaloo intaa dheeroo xadiiska dacfigiisa sii xoojinaya wuxuu khilaafay axaadiista ku taalla sixaaxda iyo sunanka ee sugan oo nebigu inuu luqluqashada iyo sandaarsiga hal u wada qaadi jiro oo wadaajin jiray axaadiista inoosoo socotay ee saxiixaynkii keyrkood ku yaallana wuu khilaafsan yahay wabisaali dacfigiisu waa shadiid waxaa ku tegey xadiidkan macnaha uu kutusayo oo luqluqashadana in biyo loo qaadayo sandaarsigana biyo loo soo qaadayo oo la kala faslinayo waxaa ku tegey xanafiyada iyo qowl fi madhab اlmalikiya wa calayhi akaru asxaabi shaafici shaafici asxaabtiisa agarkoodu saasay mareen inay fiican tahay in loo kala qaado cumdaha la cuskadayna waa un xadiikaas wey man ayb laakiin alimaam shaafici caleyh raxmat ullahi fi lum kitaabkiisa umka marka lagu noqdo isagu wuxuu leeyahay mustaxab waxa oo sunno ah in la jamciyo wuxuu leey waxaan jeclaysanayaa inaan la kala qaadine la jamciyo ayb taasuuna rajaxay alimaamu nawowi iyo ciraaqi waana sida mashhuurka ku ah madhabka xanaabilada saasaana raajixa sawaab sida fadliga badani ama nebigaba ka suganee mashruuca waxa weeye sandaarsiga iyo luqluqashada inaan la kala qaadin oo hal biyo laysu mariyo macna axaadiistan damaana kutusaysa wa can caliyin radi allahu canhu hawlihii baa bilowday miya ayb mobeelada iska xidha duruusaha kaleetee gadaal ka socda insha allah markaad darsiga ka baxdaan baad dhegeysan doontaan wacan caliyin radi allahu canhu cali bn abi aalib waxaa laga warinayaa radi allahu canhu fii sifati alwuduu weyseqaadadka sifadiisa markuu weyseqaadadkii nebiga sifaynayo tilmaamayey waxaa laga warinayaa inuu yidhi uma tamadmada wuu luqluqday wastansara wuu sandaarsaday ama sankiibuu biyihii ka soo saaray alaaan saddex goor yumadmidu xaal uu luqluqanayo oo wayastantiru uu sandaarsanayo min alkafi kafkii xaggiis ayuu ka sandaarsanaya ka luqluqanaya alladii kafkaasoo ya'hudu uu qaaday minhu xaggiisa almaaa biyuhu uu kusoo qaaday ayb kafkii uu gacantai kafku waa gacanta qaybteeda hore waatan soo marnay biyihii uu gacanta ku soo qaaday ayuu kana sandaarsaday kana luqluqday yumadmidu xaal uu luqluqanayo wayastantiru uu sandaarsanayo min alkafi kafkii xaggiisuu ka sandaarsanaya ka luqluqanaya alladii kaasoo ya'hudu uu qaaday minhu xaggiisa almaaa biyaha uu kusoo qaaday ahraja waxaa soo saaray xadiidka abu daawuud wاnasaa'iy waa soo saaray kadalika waxaa soo saaray ashaafici wاlbayhaqi wabnu khusayma waxaan u markhaati kacaya xadiid ibn cabaas ana الnabiya sal lay waslam tawada'a maratan wajamaca bayna almadmadati wاlstinshaq nebigu waa weysay sida sal lay waslam kadibna wuxuu kulmiyey luqluqashada iyo sandaarsiga wuu kulmiyey nebigu ma kala saarin hal biyo iyuu isu mariyey alimaam nawowi wuxuu leeyahy xadiidkaasi waa xadiid ibn cabaase isnaaduhu saxiix buu leeyay xadiidka sanadkiisu waa saxiix shawaahid kalena waa soo socdaan aiixaynkay ku jiraan de axaadiista umarkaasi kacaysa ayib xadiikaasi wuxuu inoo faa marka in kii horeu khilaafsan yahay daciifka ah oo sandaarsigii luqluqashada la kala saari maaye biyaha lasoo soo qaaday baa laysu marinaya haddii saddex goor aad ka dhigaysana saddexna waad isu marin qaarna afkaad gelinaysaa qaarna sankaad biyii gelinaysa haddii aad saddex goor marinaysa saddexna waad isu marinaysaa manaa sidaas weyaan ayib waana sidaan soo sheegnay imaam shaafic caleh raxmatullahi fil-um uu ku istixbaabsaday naweyne uu rajaxay iyo ciraaqi madhabka xanaabiladana mashhuur ku ah wacan cabdillahi bni zaydin radi allahu canhu fii sifati lwuduu cabdillahi bni zayd waxaa laga warinaya fii sifati alwuduu'i weyse qaadadka sifadiisa markuu isaguna tilmaantii weyse qaadadka nebiga sheegayey markuu tilmaamayey uma wuxuu kadib adhala wuu geliyey buuri cabdlahi bni zayd fi sifati lwudu qaala wuxuu yidhi baa meesha ku jirta wuxuu cabdulahi bni zayd yidhi uma kadib adhala wuu geliyey nebigu sal lay waslam yadahu gacantiisiibuu weelka geliyey famadmada markaasuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday min kafin waaxidin halka yafcalu xaal uu samaynaya daalika arrinkaa alaaan saddex goor uu samaynayo kii buu soo qaaday wuu ku luqluqday wuuna ku sandaarsaday halkii kaf halkii gacan ayuu ka sandaarsaday kana lug noqday haddana mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyey muttafaqun calayhi xadiidka buhari muslim waa soo saaray ayib xadiiskii horuu xoojinaya ka horreeyey wuxuuna rajaxayaa madhabka aan sheegnay imaamu shaafici fi lum nawowi iyo ciraaqiyana ay rajaxeen xanaabiladaa mashhuurku ah madhabkooda oo ah inay mashruuca tahay ama mustaxabka ay tahay in la kulmiyo bal waxaabaan dhihi karnaa ma cala araajix in la kala qaado daliilba ma leh wabittaali haddayna daliil lahayn hadda marka waxay noqonaysaa inaynan sax ahayn oo inaad ku gaabsato wixii macnaha daliilka ku saaran ayib wacan anasin radi allahu canhu alaaantu iyadu yafcalu dalika alaaantaas alaaantaas iyadu waa iska mustaxab waan soo marnayo nebigu sal lay waslam tawadaa alaaan alaaan tawadaa maratayn maratayn tawadaa maratan mara saarifku waa kaasoo saddexdu iyadu laazima bilitifaaq an anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi ra'aa wuxuu arkay annabiyu nebigu sal lay slam rajulan nin buu arkay wlxaal fii qadamihi ninkaa gomadiisa ay ahaatay milu dufri ciddidoo kale wax la mida ciddidoo kale ah yani qadar ciddida leeg ciddidoo kale ah oo lam yusibhu aynan asiibin almaau biyihii ayna gaadhin faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam irjici warniyahu noqo oo fa axsin wanaajii wuduu'aka weyse nebigaa wuxuu arkay nin intuu soo weysaystay riwaayo kale waxay leeyi wuu tukanahay lugtana ciddida wax la eg oo qadarkeeda ah oo biyihii aysan gaadhin baa ka muuqda wa fii qadamihi gomadiisa iyo lugtiisa waxaa ka muuqda milu dufri baa ahaaday ciddida wax la mid ah ama ciddidoo kale ah oo lam yusibhu lmaau biyihii ayna gaadhin aynan asiibin markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam irjic noqo oo fa axsin wanaaji wuduu'aka weyse qaadadkaaga kacbi u sawaysaa lagu yidhi akhrajahu waxaa wariyey xadiidkaasi abu daawuuda baa wariyey wاnasaa'iyu iyo nasaa kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma fii saxiixi ibnu maajah fi sunan axmed fi lmusnad bayhaqi fi sunan saas way <clears throat> xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira dacfiga ku jirana waxa weye nin la yidhahda jariir ibni xaazim baa qataade ka warinaya sidiisa kale jariir ibnu xaazim waa nin iqa laakiin fii riwaayati can qataada dacfi baa ku jira waxaa jira ruwaadda qaarkood markay yani binisbati lirajul waaxid bay daciif ku yihin hal nin bay axaadiistiisa ayna si fiican u sugin marka waxay ninkaa ka wariyaan waa la waa daciif wixii ay cid kale ka wariyaanna waa waa sax maala waxaa laleeyahay hadduu beled hebel ka wariyo oo ninka uu ka wariyey uu beled hebel yahay waa daciif waxaa axaadiista beledka uu ka soo qaaday muusan sugin buldaanta kale hadduu ka wariyana xadiiskiisu waa sax xadiidkani marka wuxuu ka mid yahay xadiista uu jariir ibnu xaasim ka warinayo qataada waana daciif bay leeyihin dacfi baa ku jira laakiin xadiidku shawaahid buu leeyay ariiqaa bas hadduu ahaan lahaa haba laga doodee laakiin xadiidku shawaahid buu leey shawaahidiisana waxaa ka mid a ah xadiidka cumar ibn khaaab radi allahu canhu cinda muslim ah ana rajula tawadaa fataraka mawdica dufrin nin baa weysaystay markaasuu wuxuu ka tegey ciddi booskeed ciddi qadarkeed wax laeg calaa qadamihi oo macnaha lugtiisa ah faabsarahu nabiyu sal lay slam markaasuu nebigu arkay faqaala markaasuu nebigu ku uhi sal lay slam irjic faaxsin wuduu'aka farajaca uma sallaa kac noqo oo weysadaada soo hagaaji baa lyidhi wuu laabtay wuu soo weysaystay kadibna wuu tukaday sanadkiisa waxaa taxsiiniyey ibnu kaiir ayb bal xadii kalaa jiro isagana shaahiid u ah xadiiu khaalid bn macdaan can bacdi asxaabi الnabiy sl lay slam wuxuu leeyahay bacdigaasi saxaabada ka mid wuxuu yidhi ana nebiy sl lay slam ra'aa rajula yusallii wa fii dahri qadamihi lumcatun qadra dirham qadru dirham wuxuu arkay nebigu sal ly sl nin tukanaya oo gomadiisa dhabarkeeda iyo korkeeda ay ahaatay meel yaloo dhalaalaysaoo iftiimaysa oo dirhamka le-eg lam yusibha almaau oo biyihii ayna gaadhin faamarahu nabiyu sal lay slam markaasuu nebigu wuxuu amray an yuciida alwuduu'a waasalaata wuxuu markaa nebigu amray weysadana dib usoo weysaalaya soo celi midda labaad weeye salaadana dib u tukanaya weysadu maas xadiikaas waxa weye abu daawuud iyo bayhaqi imaam axmedna wuxuu leeyahay isnaaduhu jayid waxaa xoojiyey xadiidka ibnu turkumani ibnu lqayim ibnu xajar ibnu xajar sheekh albaanina wuu saxiixiyey irwaaga iyo sunan abu daawuud asalka ah kan mukhtasarka ma aha go-an ka asalka intaba sheekhu wuu kaga hadlay ayb axaadiistaasi marka way si markhaat kacaysa oo cilada sanadka ku jira ee jariir ibnu xaasim can qataada dacfiga ku jira waxaa kabaya xadiidka shawaahidiisa ka maysa lanna waxaa noo soo baxaysa in uusan wahmiyin ismoodsiisna ku dhicin maadaama la waafaqay maadaama la waafaqay muusan khaldamin ee wuu saxabi macnaha xadiidku wuxuu daliil u yahay oo min xaysu diraaya fiqiga laga faa'iidaysanayo wuxuu yahay wujuubu isticaabi acdaa'i alwuduu'i bilmaa inay waajib tahay xubnaha weysada in dhammaantood biyaha la wada gaadhsiiyo oo aan meel yarna ruuxu ka tegin lugtana nas buu xadiidku ku yahay xubnaha kalena qiyaasan calayha waa looga qiyaas qaadanaya man ayib in xubnaha meesha in la dhaqo ay waajibka tahay kulli inay biyuhu wada gaadhaan inay laazim tahay oyna weysadii biduuniha asaxaynin waa madhab aljumhuur madhab aljumhuur saas man yani waxa weyaan almadaahib alarbaca iyo keyrkood baa qaba khilaaf shaadaa ku jira waxaana xoojinaya xadiikaas axaadiika xadiidka saxeenka iyo keyrkood ku yaalla nebigu wuxuu arkay sal alay slam saxaabada isagoo ka yara daahay wakhti ay socoto ahaayeen ayaa wuxuu arkay qaar lugaha masaxayo oo aan dhaqaynin iyagoo biyahays markaasuu nebigu sal lay aslam yani weylun lilacqaabi min annaar weylun lilacqaabi min annaar yani dadka aan cirbahoodaiyo lugahooda biyaha wada gaadhsiinin waxay leeyihiin halaag iyo cadaab bay leeyihin marka waa laazim waay inuu xubinka biyuhooda wada gaadhan wailaa weysadii ma ansaxayso waana laisla ogolyahay taqriiban allahuma waxaa la sheegaa oo abu xaniife laga soo guuriya inuu yidhi mar waxaa ku filan xubinka niskii hadduu dhaqo inta kale waa laga kaafsoomi kara mar kale waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi afar meelood meel xubinka hadduu dhaqo inta kale dhib male mar kale waxaa laga soo guuriyey waxaa laiska cafin karaa wax dirham laeg qiyaasta dirhamka in laeg hadduu baneeyo uusan dhaqin waa laiska cafin karaa kullu dalika aqwaashaas abuxaniife laga soo guuriyo ardadiisa iyo atbaacdiisa way inkireen waxay leeyihin abu xaniife kama sugna waxaas saas man marka waxay noqonaysaa madhabka abu xaniifa madaahibta kaluu raacsan yahayo intii in la dhaqa ay waajib ahayd waa inay biyihooda gaadhaan saas man hadday gaari waayaan bimacnaa ma asixin weysadii oo waa kaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninka yidhi noqo oo waysada soo hagaaji waysada ku noqaa lagu yidhi xadiidka waxaa kaloo daliishadaa oo loo daliishadaa calaa wujuubi almuwaalaati fi lwuduu xubnaha waysada markaa la weysaysanayo in la xidhiidhiyo oon la kala goynino loo dhaxaysiinin wakhti dheer oo maala intaad wejiga dhaqdo ood iska shaqa tagto xoogaa kadib haddana inaad xubnihii kala dhaqdo fasliga yasiirka wax yar oo aan wakti dheer ahaynoo yani waxa weyaan waisla waafaqsayn uusan dhib lahayn laakiin waxaa laga dooday waxa wey waa fasliga dheer waysada xubnahooda ma kala dhexgeli karaa mise ma kala dhexgeli karo xadiidka waxaa deliishada culimmada qabta ma kala dhexgeli karo oo xagee laga deliishada xadiidka waxay ka deliishadeen nebigu wuxuu amray sal ly wasalam inuu soo celiyo weysadii so ninkaa weysadii soo celin madhi ayib haddii weysada isku dabaqabashadeeda xubnaha dhaqidooda iyo xidhiidhintooda haddayna waajib ahayn ninkan weysada ku noqon lama dhahena maxaa la dhihi lahaa ya meeshii ayna biyuhu gaadhin dhaq baa la dhihi lahaa sooma meeshii un dhaq laakiin weysadii oo dhan ku noqo maxaa loo yidhi calashaani waxa way wakhti baa ka soo wareegay weysaysigiisii hore xubnihii marka waa kala ingegeen intan yartaa dhaqlan ma dhihina marka waxaa la yidhi ku noqo iyadii u dhan soo bilow taasi marka waxay kutusaysaa bay leeyihiin weysaysigu muwaalaadka isxidhiidhinta weysada inay laazim tahay ayib waxaana xoojinaya oo ayidaya saxaabada raggii weyse qaadadka sheegay nebiga sal l sl weyse qaadan jiray inta kolley aan aragnay ama arkay xidhiirintaas qaabkii sifadii nebigu u isaqaadan jiray xidhiirintaasi macnaa waxa way u weysiisteen inay waajib tahay xidhiidhintuna waxaa qaba xanaabilada mulaqan mulaqan inay waajib tahay qabaan oo haddii laga tago ayna weysadii asaxayn hadduu fasl dheer soo kala galo waa in weysadii dib loogu noqdo xadiiskanayna deliishada kuwa kale waxay qabaan xanafiyada aljadiid min qowlay shaafici imam shaafici qowl buu masalada ku leeyahy qowlkiisa jadiidka ah daahiriyadu siday qabaan intuba waxay qabaan waajib ma aha xidhiidhinta weysadee waa mustaxab waa sunno waa sunnay qabaan waajib ma aha ayb maalikiyadu iyagu way kala qaadaanoo waxay yidhahdaan hadduu ruuxu xusuusan yahayna waa waajib hadduu halmaamana waa loo cudurdaariyo wujuubkii waan ka dhacaya tafsiilkaas iyagu geliyaan laakiin xadiidka daahirkiisa marka la fiiriyo wuxuu ayidayaa madhabka xanaabilada oo waajibinaya huwa saasaana ixtiyaadka iyo dadaalku uu ku jira inkastoo alimaam sancaani caleyh raxmatullah xadiidka uu si kale u dhigayo qaarkood waxay yidhahdeen nebigu ninka markuu ku yidhi ku noqo weysada ku noqo markuu ku yidhi bimacnaa waxaa laga waday litaqliid watashdiid waa lagu adkaynahayo arrinta siduusan dib damba ugu noqonin ciqaab iyo ganax baa looga dhigahay qaar halkaasay mareen walaslu taqliidku asal maaha taqliidku asal mehe tashriica asala saas way macana masale waa mid sancaani wuxuu yidhi isagu xadiidka markuu tawjiihinayey faalaxsan an yuqaala ina qowla araawi amarahu ay an yuciida alwuduu wuxuu leeyahy sida wanaagsan waa in la yidhaahdo amarkii nebigu uu amray ninka inuu weysada ku noqdo lagama wado weysadii oo dhan ku noqee waxaa laga wadaa haslu maa tarakahu wixii aad ka tagtay dib u dhaq saasaa laga wadaa buuri wa samaahu icaadatan buuri ku noqoshaa lagu magacaabay biictibaari danni lmutawadi buuri siduu ismoodayey siduu malaha ruuxi kii weyse qaadanaya weysada ku noqday malihiisii baa lagula hadlayaa buuri fainahu sallaa daanan bianahu qad tawadaa wuduuan mujzian maxaa yeel markuu tukanaya waxay la ahayd weyse kaamila ah inuu soo weysaysto wuduuna nabigu sal lay slam wuxuu ku magacaabay samaahu wuduuan fii qowlihi yuciid lwuduu liannahu wuduun luqatan buu ah, yani waxa weyaan luuqad ahaan wuduuga maxaa la yidhahda ah? soo daahirin maaha meel dhaqideedu soma marka wuduugii luqawiga ahaa baa laga wadaa buu wuduuga luqawiga ah iyo midka sharciga waxaa udhexeeya wuduuca sharciga ah waa midkan soo sheegno xubnahoo dhan in la wada dhaqo waay laakiin wuduuga luqawiga ah haddaad meel daahiriso waxaa lagu ilaaqi karaa wuduu sooma marka wuxuu la aaday wuduugii luqawiga ah isagana jawaabta laga bixin kara waxay tahay alaslu khitaabka shaarica asal waxaa u ah in lagu xambaaro cala isilaaxi sharci ah, isilaaxa sharciga iyo isticmaalka shaarica in lagu xambaaro hadalkiisa asal ah in luqad lagu xambaaro oo maqsuud luqawiya lagu xambaaraayo daliil bay u baahantah saas man maalan haddii shaaric axaadiista ama qur-aanka ay ku soo aroorto lafdu ducaa waxaan u lafdu salaad hadday soo aroorto lafdu salaa maxaa laga wadaa eh? waxaad leedahay salaada la tukado sooma laakiin marka luqada la fiiriyo maxaa la yidhahdaa salaad maxaa la dhaha adducaadaa la yidhahdaa marka luqad marka la leeyahay bimacna adducaa markaan ku xambaarayna waa inaan qariine helno ama aan daliil helno haddii daliil la waayo adducaa fii luqati ashaaric wa fi lisilaaxi asharci waxaa la yidhaahdaa waxaan alsalaad waxaa la yidhahdaa salaada macluubka wakadalika alwuduu luqada shaarica markay ku soo aroorto weyseqaadadka yuu u yaqaanaa shaaricu markii taa laga saarayo macno luqawiya lagu xambaarayo waa in qariiniyo daliil la helo walaa daliila saas daraaddeed hadalkaa sancaani sawaab maaha sida daahirka ah xadiidka in loo daayo wuduuga wuduugiisa sharciga wabittaali nebigu inuu yidhi ninkan weysada ku noqo ah, saas man weysadan aan laga wadin tii luqawiya tii sharciga laga wado saasaa sawaaba saas man ixtiyaadka wuxuu ku jiraa marka ra'yiga madhabka xanaabilada oo in waajib tahay in la xidhiiriyo muxuu ahaayey weyseqaadadka xubnahooda oo aan la kala goynin anhu radi allahu canhu canhu waxaa laga warinayaa anas radi allahu canhu qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yatawada'u mid weysaysta bilmuddi mud buu ku weysaysan jiray wayaqtasilu mid qabaystuu ahaa bisaaci saacna wuu ku qabaysan jiray ilaa hamsati amdaadin ilaa an mud laga gaadho muttafaqun calayhi waa laisku haafilsanya buhari muslim waa soo saaray ayb xadiidkan soomaynaan soo marin waan soo sheegnay waxayna ahaydoo habboonayd inuu isu geeyo xadiidkii ahaa xadiidkii cabdullahi bni zaydin soo marnay soo garanaysaan in اnabiy sal lay slm utiya biuluay muddin fajacala yadluku diraacay soomaynaan soo marin xadiidkaa iyo kan inuu meel isugu geeyaa ficnay ama kaas uu soo dibmariyo ama kan uu hormariyo meesha ugu geeyo leanna hal masleay ka wada hadlayaan sooma hal masley ka wada hadlayan waxay ka wada hadlayaan nebigu sal ly slam qiyaastii biyaha ahaa ee uu ku weyse qaadan jiray ama ku qabaysan jiray ayb horey baan uga soo hadalayo mudka nebigu waa ku weyse qaadan jiray ulusi muddinna xadiidkaa horaa soo marno waxaan idhi waa aqalu qadrin oo ku soo arooray inuu nebigu ku weysaysto wixii intaa ka yar xadiisteedu ma sug ibn xajar caleyh raxmatullah ayaa soo odhanay aqalu maa qudira bihi maau wuduu'ihi buuri ulutay muddin waa xadiistaan soo marnay wixii intaa ka yar axaadiisteedu ma sug ayb marka taasi laakiin macnaheedu ma aha intaas lama dhaafin karo ee qasadku waxa weeyaanuun in biyaha lagu weyse qaadanayo qiyaasta loo baahanyah aan laga badinin taa umbaa la rabaa w man saas dareed imaam buhaari aleh amatullah fi saxiixi wuxuu ku yidhi wakariha ahlu lcilmi fiihi ay fi lwudu an yutajaawaza ficlu nabiy sal lay slam ahlulcilmigu waxay karahaysteen weyse qaadadka in la dhaasiiyo ficilkii nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh waa karahiyo axaadiistii kusoo aroortaye muxuu ahaayey alictidaa fi lwudu iyaduna wayaktasilu bisaaci ilaa hamsati amdaad waa kaan soo sheegnayo saacu waa ilaa laba litir iyo xoogaa inta dhaafsiisan baa laisla diiday qaar waxay leehin waa laba litir iyo iyo muxuunaha yani boqol mililitir ama laba boqol qaar waxay leeyihin waa laba litir iyo badh qolada ugu badisay laba litir badh baa gaadhsiinaya ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud laga gaadho macnaha saacu waa meeqa mudwa waa afar mud marmar afartaa mud buu ku qabaysan jiray hadduu ka siyaadiyena wuxuu ku dari jiray hal mud oo shan mud buu ka dhigi jiray yani saac iyo mud ilaa hamsati amdaad buu gaadhsin jiray xadiikaas xadiid kalaa jira xadiid kalaa jira oo caaisha laga warinaya bukhaarina soo saaray waxay leedahay caaisha ana nabiya sal lay slam tawada'a min inaa'in waaxidin yuqaalu lahu lfaraq nebigu wuxuu ka weysaystay weel keliya oo la yidhaahdo faraq la yidhaahdo faraqu waxay yidhaahdaan waa weel qaada sagaal iyo toban rodol sagaal iyo tobanka rodolla waxay u dhigmaan toban litir iyo ilaa saddex boqol iyo waxoogaa mililitr ay u dhigmaan marka weel intaa qaada buu nebigu ka weysaystay xadiikan iyo xadiika ma iska hor imaanayaan maya iskama hor imaanayaan lanna caaisha mi inoo sheegtay weelku inuu buuxay ya weelkaa biyo ku jiray buu ka weysaystay bet waxaa dhici karta weelkoo weyn haddana waxa ku jiray inay yar yihiin sooma oo mudba yihiin xadiidka bukhaariga caaishiya kani marka iskama hor imaanayaan maxaa yeele mayna dhihin weelku wuu buuxay saasman bitaali la tacaaruda bayn xadiiayn an cumara radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul lahi sal lay rsulku wuxuu yihi maa minkum idinka mid ma aha min axadin axad axadkaasoo yatawada'u weysaysanaya oo fa yusbiqu kaamil yeelaya oo dhammaystiraya alwuduu'a weyse qaadadka uma kadibna yaquulu dhahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu rasuuluh ilaa hadduu axadkaasi jiro axadkaasi hadduu idinka mid yahay futixad waa la furi lahu isaga waxaa loo furayaa abwaabu ljannati jannada irdaheed sideedda ah riwaayada muslim baa ku darta yadkhulu wuu geli min ayihaa tii alla tii uu shaaa doono mid alla miduu doonuna ka gelaya ahrajahu waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey xadiidku nasaa-i iyo abu daawuud iyo bayhaqigu ay soo saareen min xadiidi cuqbat bni caamir qisuna leeyahy wuxuu leeyahay cuqbat bni caamir kaanat calayna ricaayat libil fajaءat nawbatii waxaa korkanaga ahaa oo xilnaga saarnaa inaannu geela raacanno marka geela ah, dadku isugu jiraayo yani waa lagu moogeysta raaciddiisa fajaءat nawbatii buu kalkaygii baa yimid xilligii maalintan geela raaci laabaa timid farawaxtuha bicashiyin galabnimaan geelii soo caraabiyey buui faadragtu rasuul lahi sal lay aslam qaa'iman yuxadi annaas waxaan soo haleelay buuhi nebigoo taagan oo dadka u sheekaynaya ooma u warramaya faadragtu min qowlihi hadalkii nebigu uu jeedinaya waxaan ka soo gaadhay buuhi maa minkum maa min muslimin yatawada fayuxsinu wuduu'an ma jiro muslim weysaysanayoo weysada hagaajinaya uma yatawada'u fayusalii rakcatayni tukanaya laba ragcadood fayuqbilu calayhima biqalbihi wa wajhihi labadaa wejigiisa iyo qalbigiisaba uu qaabiliyey ousan wax kale isku mashquulinin ilaa wajabat lahu ljanna hadduu saa yeelo weysadan hagaaji labadaa ragcadoodna uu tukado qalbigiiiyo wejigii isugu geeyey oo qaabiliyey jannadaa u waajibtay baan maqlay bu nebigu yiri salawatu hadalkaasan ka soo gaadhay markaan hadalkii nebiga maqlay baa waxaa idhi buu yidhi maa ajwada haada maxaa kan ka wanaag badan alla wanaag badana wayse la hagaajiyey iyo laba ragcadoodoo la tukaday baaba janna kugu waajibaysa war hadalku macaana oo qurux badana baan idhi faidaa qaa'ilun bayna yadaya yaqulbu intaa markaan idhi baa nin hortayda joogay baa wuxuu yidhi buu yidhi oo igu kadiyey buu yidhi allatii qablaha ajwad ah, hadalkii ka horreeyey kan ee ku dhaafay baa ka fiican ah. kan dambe kaasaa ah ka fiican fa nadartu faidaa cumar baan bu yidhi ninkii haddaan jalleecayba ninkan waa cumarba hadalkaa ninka yidhi cumar buu noqday markaasaa waxaan idhi bu yidhi ah, wuxuu yidhi cumar wuxuu ku yidhi cumar baa wuxuu yidhi inii qad ra'aytuka ji'ta aanifan warniga waxaan ku arkaa inaad cusubtood hadda timid buui hadda inaad soo gashay hadalkii ka horreeyey hadalkale ee ka fiicnaa waan kuu sheegi marka maa minkum min axad xadiidkanu marka sheeg maa minkum min axadin yatawadau fayusbiqu lwuduu'a uma yaquul ah. marka hadalkana ka horreeyo ku dhaafay xadiidku marka qisadaasuu leeyahay oo macnaha waxa weeyaan ay a'immadaasi ay ku wariyeen xadiidku marka wuxuu imaamku u keenay maadaama uu gebagabaynayo baabu weysaysigii maadaama uu gebagabaynayo iyo axkaamtiisii walow uu qaybay inoo laaban tahayo masxigii iyo maxaa weysada buriye iyo wuxuu ku khatimay baabkan ducada weyse qaadadka fadliga ay leedahay weyse qaadadka iyo markaad weysada dhammayso ducada lagu khatimo xusnul baa la dhahayo isaguna baabkii wuxuu ku khatimay ducadii maxaa yeele weysada waxaa lagu khatimaa ducadaa sooma ducadaasaa lagu khatima ayb dikrigaas maa minkum idinka mid maaha min axadin axad oo yatawada'u weysaysanaya oo fa yusbiqu dhammaystiraya alwuduu'a weysaysiga dhammaystirayo si dhammaystiran u weyse qaadanaya uma kadibna yaquulu dhahaya ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye waxdahu keligii xaalu yahay laa shariika lahu wax wax la wadaagana uusan jirin taasaan qiray wa ashhadu waxaa kaloon qirayaa ana muxamadan muxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay rasuuluhu kuu soo dirsaday inuu yahay ilaa hadduu addoonka sidaa yidhi saa u weysaystay oo weysada u hagaajiyey oo sidaa yidhi ilaa hadduu idinka mid yahay futixad waa la furi lahu isaga abwaabu ljannati jannada irideedaa loo furayaa yadkhulu wuuna gelayaa min ayiha mid alle midii uu shaaa doono akhrajahu waxaa soo saaray muslim muslim wtirmidiyu tirmidina waa soo saaray wazaada wuxuu kordhiyey tirmidi allahuma jcalnii min atawaabiina wjcalnii min almutaahiriina waxay daba taalaa washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu allahuma jcalnii min altawaabiina wjcalnii min almutaahiriin ilah waxaad iga dhigtaa ood iga yeeshaa kuwa soo noqoshada badan markay khaldamaan allahuma jcalnii min altawaabiin wajcalnii waxaad iga yeeshaa min almutaahiriina kuwa isdahira in allaha yuxib tawaabiina wayuxib lmutaahiriin kuwa soo noqoshada badan boo alla jecel iyo kuwa isdaahirinta badan isdaahiriya ziyaadadaa tirmidi uu ziyaadiyey tirmidi markuu wariyey kadib wuxuu ku cileeyey ibdiraab wuxuu leeyahay waa ziyaada mudariba idiraabka somayna soo mar idiraabka macnaha waa xadiis turuqdiisu ay iska hor imaanayso lana kala xoojin kari waayeyoo mid xoog badan la garan waaye bitaali hadday ishardinahayaan lala kala rajixi waayo waa mudari baa laleeya xadiidka waana nooc min anwaac daciif mudarib noocyada aciifku ka mid yahay ayb laakiin cilaynta alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullah waa laga jawaabayo sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah wuxuu leey walaysa bishay hadalkaa tirmidi sax maa fainahu idiraabu marjuux waa iraab sax idiraab waa jira laakiin idiraabku waa laga xoog badanya oo duruqda qaarka xoog badan adiga waa masale takhdac linadari naaqid ninka naaqidka fiiradiisay u khuduucaysaayo waxaa laga yaabaa inay cinda bacdi alnuqaad waalmuxadiثiin in duruqda qaarkood ay rajaxmaan qaarkoodna ay u kala rajaxmi waayaan qaarkay u kala rajaxmi waayaan marka waxay odhanayaan xadiidku waa mudbarig waana daciif ku kalaa imaanaya qaraa-in buu helaya duruqdii qaar baa u rajaxmaya shekh albani caleh raxmat marka wuxuu rajaxaya xadiidku inuu sugan yahay shaahid buuna leeyahay xadiidku min xadiidi hawban cinda abaraani wabni sunni waeyrihima abaraani fi iyo ibni sunni shaahid bay usooyay warinayaan xadiidku marka waa sugan yahay oo waxaan ka wadnaa macnaa ziyaadadaasaa laga hadlaya ziyaadada dambe tirmidi baa laga hadlaya abilaa ka hore dee muslim baaba wariyba xadiidku marka wuxuu inoo faa adikr caqiba alwudu waysada kadib dikriga mashruuca ah buu inoo faaideyey iyo ducada mashruuca waxaa kaloo jira adciyo kaloo iyaguna soo arooray baa jira sugan dikriga soo arooray waysada bilowgeedana wuu inoo sheegay oo waysada marka bilaabay mashruuc muxuu yahay bismi llah soo inooma soo sheegay markii waysada la khatimana wuu inoo sheegay dikrigeeda oo iyadana waa xadiidka wuxuusan taabaninoo ag marin adkaarta ku soo aroortay marka la weysaysanayo weysada dhexdeeda xubin walba marka la dhaqayo axaadiis baa jirto sheegaysa dikri khaasoo la ariyo kutubta fiqigana waad ku arkaysaa axaadiistaasi wax jirta maaha adkaarta la akriyo weysada dhexdeeda xubin walba marka la dhaqo dikri khaas leeyahay axaadiista ku soo aroortay kulligeed waa wada daciif waliba dacfigeedu daran yahay wax sugan maaha saas maana bal alimaam اnawwi aleyh ramat lah wuxuu leeyahay alأdciyau fii asnaaءi اlwuduءi laa asla laha bu ducooyinka weysada dhexdeeda la akriyo asal male bu ayb walam yadkurha almutaqadimuun buui culimadii horena maba ayna sheegin buui waa war un mutaahiriintu la yimaadeen ibnu salax baa isaguna wuxuu leeyahay lam yasix fiihi xadiid hal xadii kuma asxin buui ayb axaadiistaas waxaa soo arooriyey ibn xajar fii talkhiisi اlxabiis wuu soo arooriyey kullina cilalkeedu sheegay wuxuuna caddeeyey dacfigooda inuu weliba daranya meelihii lagu soo saarayna wuu sheegay adiga wax ku sugan ma jira warka murtidiis bilowga dikriga bismillaahi ah iyo marka ducada weysada la dhammeeyo ducadan aan dul waxaan ka ahayn wixii kale kutubta fiqiga ku yaallaa wax sugan ma saas man ayib min baabi tanbiih zaada wuxuu ziyaadiyey imaamu tirmidi allahuma jcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriin baabu lmasxi cala alkufayn wuxuu baab u yahay almasxi wasixid cala alkhufayni labada kuf korkooda la masaxo ayb labada uf kufka waxa la yidhahda alkufku waa haragga lugta la gashado marna keligii baa lagu socon karaa oo kaba ahaan buu iska noqon karaa marna bedelka hadda sugsaanta ama shurbaadiyada la isticmaalo bedelkoodii meeshooduu geli jirayo kabaha laga hoosgashan jiray ah, kabaha iyo lugtu u dhaxayn jiray taana waa lagu samayn jiray ayb haraggaasa marka khufka la yidhaha uf waa haraggaas lugta la geliyo ayb masixidiisu marka baab u yahayo hadduu lugta ku jiro oo lugta kuugu jiro bedelkii aada lugta dhaqi lahayd isagoon kuugu jiraad korkoo gacanto qoyan ka marinaysaa masaxuna waa macnahaasuu leey wacan ilmugiirati bni shucba waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca anabiyi nebiga la jirankiisaan ahaa sal lay slam safar bay ku jireen iyo socdaan fatawada'a markaasuu nebigu weysaystay faahwaytu waan hoobtay ah, waxaan u hoobtoo u foorarsaday lianzica inaan siibo daraaddeed khufayhi labadiisa qof inaan siibo faahwaytu waan hoobtay oo waan u koorsaday lianzica inaan siibo khufayhi labadiisa khuf inaan siibo oo nebiga ka saaro sal lay aslam faqaala markaasaa wuxuu ihi nebigu sal lay aslam dachumaa da da dhaaf oo daa humaa labada khuf fa innii anugu adkhaltu waan geliyey humaa labadii lugood adkhaltu waan geliyey alkhufayni wey labadii khuf baan geliyey humaa labada lugood baan geliyey aahiratayni xaalay labada lugood daahir yihiin aahirataynku waa xaalun min alqadamayn aahiratayni xaalay labada lugood daahir yihiin baan geliyey famasaxa markaasuu nebigu masaxay calayhimaa labadii ruf korkooduu masaxay muttafaqun calayhi xadiikaasi yani shaykhiinkaa isku waafaqay buhariy muslim masaladan oo almasx cala alkhufayn buu xadiidku ku tusaya mashruuciyadeeda axaadiis aad u fara badan baana ku soo aroortay oo ilaa heer gaadhaysa mutawaatir axaadiiu almasxi cala alkufayn mutawaatira rag badanoo muxadisiinta ka mida ah saa u sheegay bal qaarkood waxay gaadhsiiyeen ilaa siddeetan saxaabi in laga wariyey cadad jirma qaar afartan bay lakin ilaa sideetan qaarkood ariiqu daciifba ha ahaado yuusan sugnaanin laakiin ilaa siddeetan saxaabi ragga laga wariyey waa la gaadhsiiya mar hadday sidaas tahay xadiiu lmasxi cala alkufayn waa xadii marka mutawaatir ah. laa shaka fi dalik ayb waa tawaatur ka macnawiga ah baa miaal lagu keena iyada iyo yani rafcu lyadayni fi ducaa iyo tawaaturka macnawiga ah baa lagu miaaliya ayb qur-aanka laftiisa qur-aanka laftiisa waa loo deliishadaa oo waxaa loo deliishadaa aayat lwudu aayada weysada ka hadashay alla subxaana watacala waa ka yidhi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum qiraa'o kalea jirto mutawaatira oo dhahaysa waarjulikum bikasri illaam wa arjulikum ah, mufasiriinta qaarkood waxay mareen oon u malaynaya weliba ibnu jariir inuu rajaxayo haddayna daakiradu ikhiyaamin waarjulikum biqiraa'ati alkasri waxay ku cadfan tahay wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum waa cadfun cala aru-uus marka waxay noqonaysaa wamsaxuu biru-uusikum madaxyadiinna masaxa wa arjulikum lugihiinnana masaxa soma lugihiinna masaxa waa goorma waa markii lugaha uu qof ku jiro saas daraaddeed bay leeyihin aayaddu lugaha xukumkooda labadaba way sheegtayoo qiraa'ada fatxiga ah fatxada ah oo waarjulakumna lugtu markay bannaan tahay oo uusan khuf ku jirin bay ka hadlaysaayo waarjulakum waxay ku cadfan tahay faqsiluu wujuuhakumta bay ku cadfantahay dhaqidda ah waa lugtu markay bannaan tahay waarjulikum qiraa'ada ana lugtu markii khuf ku jiro ama shay saaran yahay bay ka hadashayo xugunkii masixidda ah leanna sida muqararkaa labada qiraa'o ee ku jira maalan kelimada ku jira labada qiraao qiraa'ada labada qiraao hadday laba xugum kala faa'iideynayaan laba aayadoodoo kale madax bannaan oo kale ka dhigihin laba nasoo kale madax bannaan oo kale saas maana oo yani xukumkanna waa waa faa'iideyse xukumkanna waa faa'iideyse marka daahirka qur-aanka ay u deliishadaan culimmada qaarkood axaadiista mutawaatirka ana nebiga waa ka sugantahay salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb arrinta iyadaa in la masixi karayo kufka la masixi karayo bedelkii lugta la dhaqi lahaa ruuxu markuu soxotaye iyo markuu muqiim yahayba waa u tegi doonaa waxaa qaba culimmada jamaahiirtooda shaaficiyada xanafiyada xanaabilada riwaaya can maalik ibni xasmi baa doortay bal ibnu mubaarak wuxuu leeyahay laysa fi lmasxi cala alkufayni bayna asaxaabati ikhtilaaf kufka in la masixi karayo lugta markuu ku jiro saxaabadii nebigu iskumaba khilaafsanayn lianna kula man ruwiya canhu inkaaruhu faqad ruwiya canhu ibaatahu buui maxaa yeele cid walboo saxaabada ka mid oo laga wariyey inuu inkiray waxaa laga hayaa isagoo sugay saxaabadu iskuma khilaafsanayn ibnu cabdilbar baa war intaa kasii guda weyn sheegay oo isagu wuxuuba leeyahay laa aclamu ruwiya can axadin min asalaf inkaaruhu axad salafkii ka midoo laga wariyey inuu almasx cala alkufayn inkiray ma jiro buui ma ogi buui aniga ilaa can maalikin maalik mooye maca ana ariwaayata saxiixata canhu musarixatu biisbaatihi maalik xataa werintaa laga wariyey riwaayo kale oo saxiixa jirta oo uu ku sugayo marka macnaheedu waxa weeye culimadii salafka iyo saxaabadii iyo taabiciintii aimmadii waaweynaa way qabeen almasx cala iskumana ayna diidanayn masaladu marka waa masalo saasoo oo macnaha waxa weeyaan sidaasaa loo badanya khilaaf ku jirana waa khilaaf shaad bal inkiridda almasxu cala alkhufayn waxaa la yidhahdaa waa madhabu shiica saas daraaddeed baa kutubta tawxiidka soomidana kutub sunna kutubtan la yidhahda culimada salafku qoreen waxay ku daraan waalmasxu cala alkhufayn maxaa loogu daray masaladu waa masalo fiqiye kutubta tawxiidka maxaa ka galay waxaa ka galay maadaama firaqu daalla qaar ka mida ah ay mas'alada qaateen oo ahlu sunnaha ku khilaafeen oo shiicadu ay qaadatay oo inkirtay masalada ahlu sunnuhuna ay qabeen saasay u geliyeen kutubta usuusha ama kutub sunna loo geliye masalada ah, kutu badan baad ku arkaysaan iyagoo keenay masalada ruusacalalkufayn waxay ku radinayaan marka shiicaday ku radinayaan saas man ayib cinda ahlusuna waljamaca marka masale saas muqarar awey marka waa ruksa waa ruksa waxay ka mid tahay taysiirka shareecaday ka mid tahay maa jacala calaykum fi اddiini min xaraj lugta markuu kuf ku jiro in lugtii kufka laga siibo oo la dhaqo oo haddana kufkii dib loo geliyo xaraj baa ku jira soma mashaa ku jirta wama jacala calaykum fi diini min xaraj wlmashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu fududayn bay keentaa ah, waxay soo gelaysaa marka maadaama shaaricu rukseeyey ruksada shaarica inaad qaadata alla waa jecel in allaha yuxibu an tu'taa rukasuhu ilahay wuxuu jecel yahay in ruqsooyinkiisa iyo fududayntiisa la qaato adigu mar walba uun isadadkayn diintu isadadkayn maaha mota diintu mar walba isqallafin maaha dadka qaar baa waxay la tahay inuun casiimo iyo adadayg un la raadiyo inay tahay maqaasida shareecada maaha meeshii la fududeeyeyna dan baa loo fududeeyo fudaydka qaado meeshii la adkeeyo casiimo lagu mariyeyna casiimada dan baa lagu mariyey qaado saasaa la doonaya maana ayb xadiidka macnaha wuu faaideynaya xadiis noo soo socotana masaladaas taqriirkeed waa ku suganta waxaa kaloo xadiidka ku sugan oon ka faa'idaysanayna khufka waxaa la masixi karayaa markaad geliso lugaha ayagoo daahir ah shardigaasu inoo dhigay sooma maxaa ile nebigu muxuu ku yidhi dachumaa fainii adkhaltuhumaa aahiratayn tacliilka maxaynu ka fahnay tacliilka waxaynu ka fahnay haddayna labada lugood markii khufaynka la gelinaya ayna daahir ahayn macnaheedu waxa weeyaan lama masixi kare waa in khufkaa la siibo markaa dahaara kaamila waa inaad qabto ayb maxaa laga wadaaba isweydiinaya jumhuurtu say qabaan maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada say qabaan waxa weeye labada lugoodba markii intaad weysada dhaqdo weyse qaadataagu kaamil yahay waxbana ayna kuu laabnayn markaa waa inaad gashato markaa kadib baad masixi kartaa haddii gadaal weyseba kaa jirto saa markaad ku gashato adoo weyse qaba gadaal dambe markay weysadu kaa jabto xubnaha kale markaad soo dhaqdood lugaha joogto gacmaha oo qoyanbaad kufka korka ka marinaysa wahaakadaa ilaa waktigii laga gaaro oo xadiis dambe inooga hadlayaan ayb ra'yi kalaa jiro oo dhahaya fainii adkhaltuhumaa daahiratayni waxaa laga wadaa lug walba marka la gelinayo waa inay daahirto oo dahaaradeeda qaadato macnahaasi kii hor marka waa ka gedisay oo wuxuu noqonayaa lugta midigkaa markaad dahaaradeeda siiso oo aad dhaqdo tii bidixdiioo kuu laaban baad khufka gelin karta ta bidixdaana markaad dhaqdo kadib baad khufka gelin karta sidaasi marka waxaa ku rumoomaya adkhaltahumaa daahiratayni ila mid walba daahir bay ahayd markaad gelinaysa sooma ayib ra'yiga horena wuxuu leeyahay maya dahaaro kaamila laga wadaayo midda horiyo ta dambeba marka la gelinayo ruuxa dahaaradiisii waa inay dhammaystiranto oo ra'yigaa hore waxaan ku tegay baynu nidhi waa madhabuljumhuur oo maalikiyadiiyo shaaficiyadiiy waxaa qaba iyo xanaabilada oo waxay leeyihiin haddaad intaan kuu dhammaystirmin dahaaradu aad geliso markii hadhow aada weysaysan rabto waa inaad saarto qufkaasi ma masixi karti ra'yigan dambena waxaa qaba xanafiyada aahiriyada riwaaya can axmed wa waxaana rajaxay shekhulislaam ibnu teymiya ibnu ibnu daqiiq alciid ayaa rajaxaya oo kan dambay rajaxaya oo waxay leeyihiin lug walba haddii markay dahaaradeeda qaadato aada geliso iyo hadday markay dahaarada wada qaataan ood wada dhaqda aada wada geliso waa isku mid labadaba xadiiska ku rumobayle adiga warka murtidiis waxa weye ra'yi ahaan daliil ahaan marka la yidhaahdo iyo ixtiyaadku labaduba wuxuu ku jiraa ra'yigaas ay jumhuurtu qabaan oo markaad gelinayso inay labada lugoodba dahaaradoodii qaateen dahaaro kaamil ah saasaa ixtiyaadku ku jira axwad macna shuruudo kalea jira oo labada lugood markaad gelinayso ruuxu waa inuu daahiriyo weyse qabo dahaaradii weyneyd xadakii weynaana waa inuu daahir ka yahy xadaulsqarna waa inuu daahir ka yahy oo weyse qabo wey shuruudo kalaa jira oy ka mid tahay maalan inuu labada qof laftoodu daahir yihiin waa khilaafiya shuruudo kalaa jiroon dib ka sheegi doono maxaa sugan maxaase ka suqay qofka waa inuu adag yahay waa inuusan meella ka jeexnayn waa inuu kan yahay waxyaalo fara badanoo fuqahadu kooda ka qoreen malaha mar baynu dul mari doonaa insha allah tacala laakiin xadiidkani halkaa sharqi buu inoo sheegayo calaa ahaara kaamila in lagu gashado ayb walilarbacati waxaa u sugnaaday afarta waxaa u canhu mugiire xaalay ka warinayaan ila nasaaiya nasaai mooye afarta nasaai marka laga reebo waa saddexdii kale ahlu waxay ka warinayaan mugiira ana nabiya nabigu sal lay slam masaxa inuu masaxay acla alkhufi khufka korkiisa wa asfalahu iyo hoostiisaba wa fii isnaadii sanadkiisana waxaa ku sugan xadiidkaa dacfun baa ku sugan abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah baa waxay warinayaanoo muqiire ka warinayaan inuu nebigu khufka korkana ka masaxay hoostana ka masaxay khufka korkiisu waa lugta korkeeda khufka hoostiisuna waa meesha dhulka qabanaysaa baailna way ku idaafaan kutubtooda fiqiga baail lkuf wa aahir lkofna way yidhahda baailku waa xagga hoose dhulka qabanaysa aahirkuna waa xagga kore xadiika marka salafkiisu waa daciif buu ayib xadiidka cilooyin badan baa ku jira cilooyinkiisa waxaa ka mid a ah alinqiaac sanadkiisu waa kala go-an yahay waxaa ka mid a ah alirsaal waa mursal waxaa ka mid a ah axaadiista saxiixa buu khilaafaya inoo soo socota sidaas daraaddeed baa muxadisiintu xadiiska u daciifiya ragga daciifiya waxaa ka mid a ah alimaamu albukhaari abu zurca wa abu xaakim araasiyeyn araasiyaan alimaamu tirmidi abu daawuud alimaamu shaafici daara qutni ibnu xasmi sheikh اlalbani iyo keyrkood xadiika marka ma sugna daciif waay intaasoo ciluu leeyahy intaasoo ciladood buu leeyahy lafdi kalea jiroo odhanaya uu leeyahay muqiiratun shucba wada'tu rasuula lahi sal lay slam fii kaswati tabuuk nebigaan u weyseeyey duulaankii tabuuk fa masaxa acla alkhufayni wa asfalahumaa labada qof korkoodana wuu masaxay hoostoodana wuu masaxay waa isla kii hore oo lafdi kaleeta ah waa daciif xadiid xadiidkuma sugna sheegaya qofka hoostiisa in la masaxayo walow ay fuqahada qaarkood cuskadeen oo ah, masaa'il ku dhiseen laakiin waa xadiis daciifa daciifna wax laguma dhiso axkaam laguma dhiso ayib لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على صلاة قائمات محمد وسيلة فضيلة الله وعن علي رضي الله عنه علي waxaa laga warinaya رضي الله عنه أنhu isagu qaala inuu yidhi low kaana hadduu ahaan lahaa addiinu diinku hadduu ahaan lahaa bira'yi ra'yi iyo caqli iyo waxay ila tahay hadduu ahaan lahaa la kaana wuxuu ahaan lahaa asfalu lkhufi khufka hoostiisu awlaa mid ku habboon bilmasxi masixidda mid ku habboon min aclaahu korkiisa kaga habboon waqad ra'aytu waanan arkay xaqiiqe rasuulalahi baan arkay sal lay wasalam oo yamsaxu masaxaya calaa daahiri khufayhi labadiisa khuf korkooda masaxaya ahrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuud biisnaadin buu ku wariyey xasanin oo xasan ah ayb waxaa kaloo xadiidka soo saaray daaru qutni addaarimi fi sunan bayhaqi fi sunan ibn abi shayba fi lmusanaf xaafidku halka meeshan hadda wuxuu inagu yidhi abu daawuud baa sanad xasana ku wariyey laakiin talkhiisulxabiirka markaad u laabato ibn xajar leeyahay wuxuu ku leeyahay isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa saxiix halkana muxuu yidhi biisnaadin xasan aday nadarka ku xidhanta nadarka ku xidhan tahay ayib sheekh albaani caleyh raxmat ullah fi wuxuu leeyahay qowlka xaafid labadiisa qowl waxaa xoog badan midka uu leeyahay isnaaduhu saxiix sanadka xadiiku waa saxiix buu leeyahay ayb xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey waxyaalo badan baynu ka faaidaysanay laakiin bikhusuusi baabkan aan hadda ku jirno waxaynu ka faa'iidaysanay kayfiyat masxi lkhuf aw ilkhufayn qofka qaabka loo masaxayo ama maxallulmasxi meesha la masaxayuu inoo sheegay maxallulmasxi min alkuf ayuu inoo sheegay oo wuxuu inoo sheegay qofka korka ayaa laga masaxaya waxaan arkay nebigoo korka ka masaxaya haddii ra'yi ay noqon lahaydna oo masalada caqli lagu miisaami lahaana oo naqli aan la raaceyna caqli ay noqon lahayd xagga hoosaa kaga habboonaan lahay saasuu cali bn abi aalib leey maada limaada xagga hoose ay kaga habboonaan lahay lianna qofka xaggiisa hoosaa dhulka qabanaysa soo ma xaggiisa hoose baa dhulka qabanaysa meesha dhulka qabanaysa bay ahayd in hadday dhaqid tahayna la dhaqo hadday masixid tahay oo dhaqidii bedel ana in iyada lagu hormariyo marka laakiin diintu ra'yi maaha waxay ila tahayna maa waxay ila qumanna maa waxaan ra'yeynayaana maaha waa naqli waa naqli ilaahay baa yidhi rasuulkaa yidhi sal lay slam sidanaa la soo guuriyey diintu waa taha laakiin hadday ra'yi tahay macnaheedu waxa wey taasi waa wixii lumiyey falaasifada iyo mutakalimiinta saas man yani waxa wey taqdiimu alcaqli cala alnaqli caqliyaadka iyo yani wuxuu aflaadoon iyo arasto iyo waxay yidhaahdeen iyo mutakalimiintii warkoodii iyo falaasifadii waa wax dad lumiyey marka diinku macnaheedu maaha diinku caqliga inuu yani liiday ama gacan bidixeeyey ama usan ictibaarinin caqligu meel adag buu ku jiraa inta badanna bini aadamka takliiftii isagayba ku xidhan tahay qur-aankuna marar fara badan buu la khidaaba yaa ulil albaab sooma marka laakiin caqliga muhimmadiisu ma aha inuu naqliga iyo sharciga caarido ka hor yimaado inuu si madax banaan isagu wax u jidaystana maaha laakiin caqligu waa khaadimu sharci wa sharcigu u khidmeeya isaguu u adeegaa sharcigaa indha u ah sharcigaa indha u aho wax kala tusa waxay ku miaaliyeen shekhuislam ibn taymiya aleh ramat iyo keyrkood waxay ku miaaliyeen caqliga iyo sharcigu waxay ka dhigan yihiin iftiinka wax lagu arko iyo ishii wax arkayso kale isha wax arkaysa waa qalbigii ama caqligii laakiin ishu wax ma aragtaa iyadoona iftiin kale uusan ku dhicin ya hadda hadday nagoo masaajidkan dhex fadheen nalku inugu damo oo nalku tago waxba kala arki mayno sooma kan ku hor fadhiya xataa arki maysa oo indhihiisa kuguma yaalaan ya indhaagii maxaa wax ka noqday waa sidoodii waa laakiin maxay wax la arki laayihiin lianna nuurkii mucaakiska ahaayee ku dhici lahay wax ku arki lahay baa meesha ka maqan sooma kadalika alcaqlu maca asharci bay leeyihi nuurka mucaakiskee sharciga hadduu caqligu waayo wax alla wuxuu kala garanaya male caqli sooka dadka ku yidhi ma aha loda caabuda kaasisasoo caqli ma suka ku yidhi ma aha geedkii idinku aad qorteen iyo dhagaxaad qorteen baa wax idiin tariya caabuda suka ku yidhi maaha wadaadkaas shalay aasteenoo xoolihiisii dhaxasheen ee dharkiisiina qaybsateen haweentiisiina dumaasheen baa wax idiin tariya wax ka raadsada suka ku yidhi maaha caqli meel ma jiro hadduusan nuurka waxyiga helin oo loo kala sheegin tanina waa sax tanina waa khalad caqli meel ma jiro qaarkood wuxuu ku kalifay xataa inay farjiga dumarka caabudaan waa bini aadan ogow qaar wuxuu ku kalifay inay jiirka caabudaan jiirka jiirka qaar caabudaan jira qaar wuxuu ku kalifo ka keenay wax alla waxay la yaabaanba inay caabudaan waxay quruxdiisa iyo wanaaggiisa la yaabaanna way caabudaan waxay farxumadiisa iyo xumaantiisa la yaabaanna way caabudaan caqli meel ma jiro caqligan yani ay dadka qaarkood ka dhigahayaan muqadas sharcigii munazalkan ay ka hormarinayaan wax meel jira maaha mar hadduu waxyiga waayo wax jiraba maba aha saas daraaddeed low kaana diinu bira'yi macnaheedu waxa weeyaan laysa addiinu bira'yi wainama biاlnaqli wa qaala allah wa qaala rasuul waa masale muhim w masale muhima wey man ayb masalada uu xadiisku inoo faaidey waxa weeye maxalka laga masaxayo qufka waxa weeyaan waa korka hoosna la masixi maayo dhinacyahana la masixi maayo sidaana waxaa ku tegey xanafiyada iyo xanaabilada masaxu waa korka keliya yidhaahdeen meel kale uga dhaqaaqi mayso korkana waxa weeyaan waa lugta qeybteeda sare baad gacantoo qoyan saa u marinaysa ayb shaaficiyada iyo maalikiyada iyagu waxay ku tageen masaxa waxaa la masaxayaa korna waa laga masaxayaa hoosna waa laga masaxaya oo haddaad kutub shaaficiyada aragtaan ama umko kale maala haddaad tagtaan imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaan istixbaabsanaya oon jeclahay in hoosna laga masaxo korkana laga masaxo weliba qaab loo masaxuu sheegaya waa qaabka kutubta fiqiga ku taal oo macnaha gacanta bidixdaana in lugta ciribteeda aad saarto midda midigta ana cidhibteedu xagga hoosa macne midda midigta ana lugta korkeeda oo faraha ka soo bilowda inaad saarto faraha lugta middii midig aada u soo kaxayso xagga dhudhunka tii bidixda ahayde cidhibta hoose haysayna aada u kaxayso xagga faraha oo hoos ka mariso qaabkaa xadiid baan ku soo arooray laakiin waa daciifun jiddan sabar ma leh ma sugna bal hoostoo dhan masixideeda xadiiskeedaan sugnayn imaamnawi had samsa marka waa masale ay shaaficiyadu qabaan laakiin daliil ma leh ah, daliilkeedu waa aciif saas man ayb shaaficiyada iyo maalikiyada ayaa qaba waase laga xoog badanya masale waa masaladaas masalada kale ay aada uga doodaan culimmadu waxa weeye qadar intee leeg baa masaxa ku filan masaxa qadar intee leeg baa ku filan ma laba farood baad marin kartaa hal far kulli ma inaad wada gaadhsaa lagaa rabaa qadar intee leeg baa ku filan taana aad bay u kala tageen oo isugu khilaafeen qaar waxay leeyihiin yajibu aw yujziu miqdaar maa yaqacu calayhi ismu lmasxi fii maxalli lfardi wax uun la dhihi karo oo lagu ilaaqi karo meeshii waajibka waa la masaxay magacaa qaadan karta intaunbaa waajib waa madhabka shaaficiyada aahiriyada ibn xami baa rajaxaya sawri baa ku tegey sancaanina saasuu rajaxaya maa yasduqu calayhi ismu lmasxi meeshan markaad gacanta mariso dadku waa inay dhihi karaan waad masaxday luqa ahaan iyo curfi ahaanba wixii masax loo yaqaano ayaa uu ku rumoobaya bay leeyi taqdiir marka go-an looma samayn karo maxaa yeelay xadiidku muxuu ku soo arooray masax unbuu yidhi sooma qadar miyuu sheegay mar hadduusan qadar sheegin waxaa loo celin bay leeyihiin yani luuqadaa loo celinayaa masax maxaa lagu iطlaaqaa curfigaa loo celinayaa masax maxaa loo yaqaanay marka maa yasbiqu calayhi ismu lmasxi qoladaasaa qabta shaaficiyada iyo daahiriyada iyo inta raacsan ayb qolo kalea khilaafto waxay leeyihiin xanafiyadu waa xanafiyada saddex farood ugu yaraan bay dhaheen ugu yaraan saddex farood oo qoyan waa inaad saas u mariso wixii saddex farood ka yar ma soconaysa dheh wixii ka badan iyagu waa khayr siyaaday bay leeyi ayb xanaabiladu waxay qabaan qadar go-anoo hadda la dhihi kara ma jiro laakiin waxa weeyaan khufka daahirkiisa korkiisa intiisa badan intiisa badan macnaa waxaa laga wadaa in yar haddaad ka tagto dhib male xaggey ka keeneen markii gacanta oo qoyan aada khufka korkiisa marinayso farihiina ay sidaas yihiin ma laysla diidayaa inayna faruhu meesha wada gaadhaynin ya faruhu inayna meesha wada gaadhi karin oo qaar ka tagayaan layslama diidanaa sooma laakiin gacanta oo qoyan markaas korka saa uga mariso khufka intii sii badnayd bay gaadhaysaa sooma taasay marka waxay qabaan yani aqlabka iyo inta badan iyo agsarka hala masaxo intaasaa mujzi ah aqalka inta yare soo hadhayna tabc bay markaa utahay intaa badan bay raacsantahay adiga waxa weeyaan warka soo duuduube ixtiyaadku wuxuu ku jiraa ama madhabka hore ee ay shaaficiyada iyo mareen oo maa yasbiqu calayhi ismu lmasx ama madhabkan xanaabilada madhabkan xanaabilada waliba ixtiyaad ziyaadaha ku jiraayo ugu yaraan agsarka inay gacantu marto qofka korkiisa an safaan ibni casaalin radi allahu canhu safaan ibni casaal waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi yani kufka waxaan ahayn ma la masixi karaa waxyaalaha kale lugta la gashado waan u tegi doonaa insha alla masha muusan keenin laakiin aakhirka markaan baabkan gabagabaynayno baynu ishaari doonaa wacan safaan ibni casaalin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana nabiy nebigu wuxu sal ly waslam yamurunaa midna amra buu ahaa idaa goortii kunna aan ahaano ah, kunna saran msafran sada mareebe safran ah, haddaanu kuwa safra ahaano wuxuu ahaa midna amra allaa nanzica inaanaan siibin khifaafanaa khufafyaalkanaga alaaata ayaamin saddex maalmood wa layaaliyahunna iyo habeenadooda ilaa min janaabatin janaabad darteed mooye ilaa an nanzica min janaabati inaan u siibno janaabo darteed mooye laakiin walaakin lagusa noqoy warkee min haa'iطin wa bawlin wa nawmin jaar iyo majruurkaasi wuxuu ku tacalluqayaa ficil meesha ka xadsa oo ah walaakin laa nanzicuhunna ma siibayno min haa'iطin saxaro daraaddeed wa bawlin iyo kaadi darteed wa nawmin iyo hurdo darteed kuwa iyaga u siibi mayno ahrajahu waxa wariyey xadiidka isaga annasaa'iyu baa wariyey wاtirmidiyu wallafdu lafdigana lahu tirmidi buu u sugnaaday wabnu khusaymata isaguna wariyey wasaxaxaahu labadooduba way saxiixiyeen waa labadee ibnu khusayme iyo tirmidi ah, labadu way saxiixiyeen waxaa kaloo xadiidka soo saaray ibnu maajah axmed ibn xibbaan sanadka xadiidkana waxaa ku jira nin la yidhahda caasim ibn abinajuud caasim ibn md waa ninkii qaariga ah qaariga soo garamaysaan qiraada caasim caasimkaasi qaariga ah. ayb dacfi baa lagu sheega waxoogaa waa waa la duraa rag badanoo quraada ah oo cilmiga qiraa'aadka khaskiisa leh markii cilmulxadiid la joogo waa ducafo limaada lianna kama dhalanaysa takhasuskoodu inuu qur-aan yahay iyo qiraa'aad inay xadiiskana ku fiican yihiin marka waan daciifiya marar fara badan xafsaha hadda laftiisa aad aragtaan xafs xadiiska xaggiisa marka la aado yani waxa waa la geli xadiiskiisa waxaa laga yaabaa inuusan ama yani xasan soo gaaro markuu roonaado ama waxaa laga yaabaaba in darshadab lagala dhaco ragga waxaa jira yani ma kale laazimayso cilmigan xadiidku waa cilmi dad khaasa le wa dad khaasa iskale taqasuskiisa leh nin walba lagama wariyo boqolaal masaajida ku jirta cibaadaysto culimo duruus akriya oo hadhalla lagu leeyahay waxba xadiiskasama jiro bal abu xaniifa had aragteen baa daciifu fi lxadii alimaam abu xaniifa madhabka la soomada arg fi lxadii waa daciif laakiin waa faqiih ah, istibaad iyo fiqi markay taad masale kale waa baab wey nin marka waxaan ilahay baa qabiyey tawsiic rabbaaniya waa ah, adigu ma jiro shaykhulkulli ma jiro shaykhulkulli wax la yihahdo ma jiro xataa asxaabu rasuulilah sal lay sl garamaysaan arxamu ummatii biummatii abu bakrin waashaduhum fii diin illahi cumar waaclamhum bilxalaali waalxaraam e mucaad waafraduhum zayd oo kullii hal arday bay wada ahaayeen hal sheekh bay wax ka wada qaateen takhususaadkan waa qayb rabbi soma qayb rabbaaniya adiga marka wixii lagaaga roon yahay inkari sheekh qiraa'aad baan ahay haddii laihahdo xadiis daciifaad ah keentay qaado ila shaykh lqira aad batay xadiiska mataqaanida soma saas weyaan marka caasibu abimajuud baa ku jira oo yani waxa weeyaan waxoogaa xifdigiisa wax laga sheego laakiin waxay leeyihin culimada xadiidku waa xasanu lxadiid xadiikiisu waa xasan buu soo gaarhaya man saas daraaddi imam buhari aleh raxmat lla wuxuu ihi axsanu shayin fi hada albaab xadiikani waa baabka xadiiska kusoo aroortay xadiiska ugu fiican xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey laba arimood ama saddex arrimood midda koowaad wakti buu u sameeyey masixidda qofka wakti ruuxa musaafirka ana saddex habeen iyo saddex maalmood baa loo yahay isagoo oo xidhan inuu masixo ayib ruuxa muqiimka ah isagu hadda kama hadlin laakiin xadiiska soo socdaa inoo sheegi doonto kan musaairka basu inoo taabto alaaa ayaam layaalihina waxaana laga wadaa oo macnaheedu ay tahay marka intaad xidhato adoo dahaaro qaba aad labisato waad ku socon waad ku socon waad ku socon waad weyse qabtaa weysadii baa kaa jabtay soma weysadii baa kaa jabtay markay weysadu kaa jabto bay muddadii kuu bilaabanaysaa masaxa ugu horeeya masaxa ugu horeeya maalan subaxdii baad xidhatay waad weyseqab baad ku joogtay ilaa habeenkii baad weyse qabtay habeenkiibay weysadu kaa jabtay masxii ugu horreeyaad ku bilowday markaasaad kow ka leedahay saddex maalmood saddex beri soo socoto iyo saddex habeen saddexdaa habeenay saddex maalmoodee soo socda mar walba weysadu kaa jabto sibi maysida ayagoo lugaha ku jira kor ka masaxaysa bedelkaad lugaha dhaqila macnaha laga wado saas man ayib waxaa xadiidku inoo faa'iideeyey in wakhtigaasi uu muctabar yahay saddex habeen iyo saddex maalmood markaad gaadho waa inaad markaas siibto siibidda waxaa laga wadaa weysadu markay kaa jabto dib u masixi maysida intaad siibto baad lugaha dhaqi weyseqaadadkaa kuu soo socda markaad lugaha dhaqdaad haddana dib u gashan kartaa saddex maalmood iyo saddex berioo kale ku bilaabanaysa haddana markay dhammaato waad siibi lugaha daqi weyse saddex maalmood iyo saddex berioo kale ku bilaabanaysa ma aha macnuhu in laga wado dadka qaarkood laga yaaba inay u fahmaan safarkaagoo dhan saddex maalmood iyo saddex beri baad haysataaba wixii intaa ka dambeeyey lama masixi karta saa lagama wado macnaha ayb waa fatrada si yani eh, eh, mxuu aha si xidhiidh ah aad u masixi kartaa laga hadlay adoon siibin ayib tawqiidka xadiidku uu sheegay waxaa qaba jamaahiiru ahli اlcilmi salafan wa khalafan alimaam tirmidi wuxuu leeyahay huwa qowl اlculamaa min asxaabi الnabiy sal lay slam wاtaabiciina waman bacdahu min alfuqaha saxaabadii nebiga iyo taabiciintii iyo fuqahadii ka dambaysaba saasay ku tageen sida thawri oo kale ibnu mubaarak shaafici axmed isxaaq waxay qabaan isxaaq ibnu rahwiye tawqiidkay qabaan oo in musaafirku saddexdaa beri saddex maalmood u leeyahy ayb abu xaniifa isaguna saa ku tegey iyo riwaaya can maalik ibni xasmina wuu doortay adiga warka gabagabadiis waxa weye jamaahiirtaa qaba in wakti ay leedahay masixiddu musaafirkuna wakti leeyahay muqiimkuna wakti leeyahay waktigaana uusan dhaafin karin ayb qowl kalaa jira oon u tegi doono xadiikeeda xadiika uu baabka ku gabagabayn doono ayay deliishanayaan oo xadiidka ubay ibnu cimaara ubay bnu cimaara xadiidkiisa ayay deliishan doonaanoo waan u tegi doonaa waa madhabka maalik baa laga wariyaa waana qawl lqadiim lishaafici iyo qowlun can maalik waxay qabaan masaxu wakhti ma leh maxay deliishadeen xadiikan utegi doonaa laakiin kan hadda aan dul joogno iyo tawqiidka waxaa qaba jamaahiirta qaba salafan wa khalafan waxaa kaloo xadiiku inoo faa'iideeyey in muxuu ahaayey weyse qaadadka masaxu uu khaas ku yahay un weyse qaadadka qabaysiga hadduu qabays kugu waajibo asaga masax ma lehe waa inaad dhaqdo maxaa yeelay muxuu yidhi ilaa min janaaba hadday iyadu janaabo timaado waa in la siibo masax male janaaba wasax male qabayska waajibkaa ah, masax male waxa masaxle waa weysada waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey weysada waxyaalaha jabiya qabayska waxaan u qofka looma saaro lugta loogama saaro saxaroo kale waa saxarootay kaadi oo kaleeto hurdo oo kale waxyaalihii weysada jabinayey hadday kugu dhacaan qofkii siibi maysa maxaadse samayn waad weysaysan qofkiina waad masix soma marka wixii weysan jaban jiray qofkan loo siibi maayo laakiin wixii qabays waajibinahay qofka waa loo siibi oo ah maala muxuu noqon karaa xaydkii iyo muxuu ahaay inzaalkii iyo jimaacii iyo wixii qabays waajibin jiray waa u tegi doonaaye hadduu kugu dhaco qofka waa la siibi ama wixii weyse u ajebin jiray isagu qofka loo siibi maayo sidaan xadiika waan ka faidaysanay waxyaalaha weysada jebiyana waynu ka faaidaysano waan u tegi doonaa nawaaqid alwuduu markaan gaadhana xadiiskani daliil buu inoo noqon doonaa yani hurdadu inay ka mid taha waxyaalaha weysada jebiya iyadana waa kusoo noqon doona ayib yamuruna kaana wuxuu aha nabiyu nabig sal lay slam yamurunaa mina amra amarkaasi ma wujuub buu faa'iideynaya inaanu khufafka masaxno soo inaad siibtood lulka darqado ma heli karti amarkaasi asalkiisu inuu wujuub faa-iideeye ahay laakiin wujuubka waxaa ka sarfinaya ijmaaca oo ijmac waxuu laisla ogol yahay inayna laasim ku ahayn ruuxa inuu khufka masaxo ee uu iska siibi karo lugta dhaqi karayo isagoo ruksad haysta haddana in ruksad iska din karay saas ijmacaasa marka wujuubka ka sarfinaya kaana nabiyu nebigu waxaa sal ly slam yamurunaa midna amra idaa kunnaa haddaanu nahay safran kuwa socota safar haddaanu nahay anlaa nansica inaan naasibin khifaafana khufafyaalkanaga alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeeninadooda ila min janaabatin janaaba darteed mooye walaakiin lagusa noqoy warkee laa nansicuhunna siibi mayno khifaaftii iyo khufyaalkii min haa'iqin saxaro darteed u siibi mayno wa bowlin kaadi darteed u siibi mayno wa nawmin hurdo darteed u siibi mayno oo waxyaalihii weysada jebinaya ilaa inay muddadu dhammaato mooye markaa dee kaadida iyo hurdadu kaama siibin waqtibaa kaa dhammaaday markaasm rajahu waxaa soo saaray anasaa'iyu baa soo saaray watirmidiyu wallafdu lahu tirmidi baa iskale lafdigan wabnu khusaymatana wuu soo saaray wasaxaxahu tirmidi iyo ibnu khusayma ayaa xadiidka saxiixiyey waxay ka dawsan yihiin sida afdalka ma inaad dhaqdaa mise inaad siibto labada qof ma inaad siibto dhaqdaa afdal ah mise inaad masaxdo shaaficiyadu waxay qabaan afdalku waa in la siibo la dhaqo xataa adoo ruqsada haysta casiimada fadli badan bay leeyi lakin waa lagu khilaafsan yahi oo madaahibta kala an cali bn abi aalibin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi jacala wuxuu yeelay annabiyu nebigu sal lay waslam alaaata ayaamin saddex beri iyo walayaaliyahunna habeynadooda wuxuu u yeelo u jideeyey lilmusaafiri ruuxa socotada wa yowman maalin iyo waleylatan habeenna wuu yeelay lilmuqiimi ruuxa negi ee gurigiisii jooga ayuu u yeelay yacni wuxuu ka wadaa fi filmasxi masixidda dhexdeeda cala alkhufayni labada quf korkooda la masaxayo akhraja waxa wariye muslim muslim yani xadiisku horuu lamid yahay lakin wuxuu wataa siyaada ah siyaado ah wuxuu wataa muqiimka isagana inuu masixi karo iyo waktigiisa sooma muqiimka isagana inuu ruksada masixidda leeyahay baa waxaa qaba jumhuurta qaar diidan waa jira laakiin jumhuurtaa qaba bima fii dalika shaaficiya inay mashruuc tahay ruuxu isagoon safrayn inuu masixi karo kufaynka way qabaan waana sida badankood culimadu ay qabaan waana sida xooga badano de xadiiska kutusay soma waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideeyey xagga tawqiidka isaguna habeen iyo maalin buu leeyahy waana sida sidoo kale jamaahiirtu ay qabaan habeenka iyo maalinka inuusan dhaafi karaynin oo markay u dhammaato inuu siibo oo lugaha dhaqa laga rabo macnaha ayib laakiin inuu khilaaf yar ku jiro waa kaan soo sheegay jacala wuu yeelay annabiyu nebigu sal lay slm wuu jideeyey alaaata ayaamin saddex maalmood oo layaaliyahunna iyo habeenadooda lilmusaafiri ayuu u yeelay oo u jideeyey wa yowman iyo maalin iyo waleylatan habeen lilmuqiimi buu iyagana u jideeyey wajacala wuu yeelay yowman maalin iyo waleylatanna lilmuqiimi ruuxii nagi ee naga ee joogay ee aan safarta ahayn ayuu u yeelay fii maada marka yacni wuxuu ka wadaa filmasxi cala alkhufayn wakhtigani iyo tawqiidkani waa fi lmasxi masixidda cala alkhufayni labada khufurnooda la masax ahrajahu muslim baa wariyey kadalika nasaa ibnu maajah iyo axmed ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyaguna way soo saareen xadiidka waa faaidadii iyo xukunka laga faa'idaysanayana kaa isaga hada wabilahi towfiq w allahuma w cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi